su aalaha lagu yidhi casarkii bay soo bilowdeen wixii aan ka garto kana gaarna biidn illaahi tacaala aan ka jawaabo waxaynu ka soo hadalnay muqadimaad horu dhacaay oo laba habeen ahaa iyo saddex namuudaj iyo namaadijoo tusaalayo u ahaa maqtal lxusein radia allahu canhu a ardaa oo dhacay kow iyo lixdankii hijiradu markay ahayd dagaalkii yawm lxara ama waqcat lxara loo yaqiinay madiine ka dhacay markay hijiradu saddex iyo lixdankii ahayd iyo qisadii ibn ulashcad oo siddeetankii ilaa saddex iyo siddeetankii ama laba iyo siddeetankii akhirkeeda iyaduna dhacday arrintaa haddii aan soo koob kooba wixii aynu nidhi faahfaahin ma galayo mid walba meeshiisaynu kaga soo hadalnay laakiin waxaan rabaa in aan soo koobo waxa aynu soo maray nuxurkiisa ugu muhiimsan marka taariikh ahaan iyo xog aada ogaatay laga soo tago arrinta koowaad aynu soo marnay waxay ahayd ummadda muslimiinta ah dhiig badana dhexdeeda waa ku soo daatay ilaahayna qada'an wa qadaran wuxuu xukumay inuu dagaalkaasi socon doono oo jiri doono oo mar hadday ummaddan dhiig iyo seef ka dhex bilaabato dhammaanshaheedu inuu noqon doonuun ilaa qiyaami saaca maraaxishu ha kala duwanaato laga yaabo meel inuu wakti ka jira meel kale unan ka jirin waxaana soo marnay xadiid nabigu alayh salaatu wasalaam ay ku ka wariyey saxaabigii jaliilka thawban mawla rasuuli llaahi sala allahu alayh alih wasalam riwaayada imaamu abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah wariyeen oo saxiixa inuu leeyahay idaa wadaca asayfu fii ummatii lam yartafic canha ilaa yawmi alqiyaama ummadayda saafiya dil hadduu ka dhex bilowdo ilaa qiyaamu saaca wuu socon doonaa waxaa kale waxaynu soo marray marka arrintaa dhiiggaa daadanaya in asal ahaan sharcan uusan bannaanayn dadkana aan idan iyo rukso aanay u haysanin laakiin waxay ku faa'iideynaysaa inuu dhici doono inaad ogaato in waxani wax ilaahay xaggiisa qadaan qadaran ka xukuman uu yahay dadkuna asbaabtii ay la imanayaan iyo dhicitaankiisa inaad egto un wejka sharciga ah iyo sidii loo yarayn karo laakiin aynan ukaxkadiisa kugu noqonin oo aadaad ula yaabto inuu waxani dhaco wax waliba waa dhacaan waxaa qadaran dad inay gaaloobaan waxyaabo badan baa qadaran oo qadarka ilaahay iyo qadihiisa saabiqaa ku dhacay daba ummaddan qadaaan wa qadaran dhiigna waa ku dhex daadan dagaal badanna wuu dhex mari marba weji uu yeeshaba laakiin sharcan iyo amran iyo nahyan asalku muslimiinta dhiig dhex mara iyo dagaal dhexdooda ka dhacay ma banaana walidaalika inuu soo sheegnay nabigeenu sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi alaa laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay kuwa dhaqan gaalo yeesho sidii gaaladii u dhaqmo ha noqon ha noqonina oo qaarkiin qaarka kale uu laynayo waxa sharcan la yaqaanaa waxay tahay muslimiintu gaalo inay la dagaalamaan waxaa dhiigooda banaystaa muslim laayana uu gaal yahay marka dhaqankoodii ha samaynina dariiqoodiina ha marina ayaa horey la inoo yidhi dagaalladaasna waa la inooga digay oo nabigu qaybo badan oo kamida waa kuu yihi kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonkii wax dilay ha noqon markay isku dhex yaacdo adiga ha lagu dilo laakiin kii la dilay ha noqon sida xadiidkii khabaab ibn arat radi allahu canhu a ardaahu uu warinayey wiilkiisa cabdullaahina markuu xadiidka dawaaifta muslimiinta ahaa ama islaamka sheeganayay qaybo kamida uu u sheegay ay isagiiba dileen oo waxaa sugan nimankii khawaarijta ahaa markay shail lfuraat ugu tageen ay webiga soo gudbeen cabdullaahi bni khabaab ibn aratana meeshaa deganaa inuu naxay oo waxay yidhahdeen waa naga naxdaan u malaynaynaa markaasuu yidhi haa soo khabaab ibn arata saxaabigii ahaa kuma dhalin haa waxaad noo sheegtaa xadiid aabbaha uu kuu sheegoo nabiga ka maqlay xadiidka lagu sheegay marka inay fitan dhici doonaan iyo dil iyo dhiig badan oo xaaraama markaasu wuxuu nabigu yii kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil ka wax dilaha noqonaya ha lagu dilo waxay yidhahdeen ma hubta aabbaha nabigu inuu kaaga wariyey haa way dileen marka isagii bay dileen maanaa xadiidkaasi waxay ufahmeen khalad waxay yidhaahdeen ufahmeen nabiguba inuu amar ku bixiyey ninkan in la dilo nabigaabaa sii sheegay oo amray in la dilaba marka waxay lahayd iyagu inay amarkii nabigu uhogaansamayaan markay isaga dilayeen kun cabdallaahi almaqtuul wey meeshii nahyiga ahayd ee waxa dili la lahaa arrintaasi arrin aynu soo marnay bay ahayd waxna waa qadaan wa qadaran maxna waa sharcan wa xukman sharcan wa xukman aslan muslimiinta dhiigoodu asal ahaan ma banaana ilaa xaalaadkii daliil muxkamihi uu kasoo reebay maahane masaladaa masale aynu soo marnay bay ahaydo qofka maankiisa iyo maskaxdiisa inaynan labadaa dhinac ka bixin baa loo baahanya masalada labaad labaadeen soo marnay qitaalka iyo dhiigga lagu daadiyey ta'wiilka oo qofku isleeyahay inaad qofkan disha diin ahaan waa kuu banaan tahay sax iyo khata waxay noqotaba muslimiinta dhib badanna waa soo mariyey dhiig badanna waa soo daadiyey xilliyo badanna waa soo dhacay laga soo bilaabo cusmaan dilkiisii radia allahu canhu wa ardaahu uu nin ilaahay niman ilaahay ugu dhawaanayeen waxaa soo maray yawm ljamal oo dad badan la laayey waxaa soo martay yawm sifiin baa soo martay caliy bn abi aalibna nin baa ilaahay ugu dhawaaday dilkiisii inuu dilo xasan ibn xusein ibn calina dad baa ugu dhawaaday iyagana inay diraan oo taaco ilaahay iyo khayr u arkayey ilaa aakhirihi intii dagaalla aynu kasoo sheekaynay iyo kuwo aada ka dhib badnaa ilan xilligii dawla umawiya baynu saddex tusaale kasoo qaadanay dawla umawiya xilligeedii dagaaladii badnaa ee dhacay ee kala xataa maynan ka hadlin cabaasiyiin baynan ka hadlin xilligii duwaylaadka la noqday ka dambeeyeyna ka hadlin ilaa maanta waxaa taagan haddaba dhiig badan oo macsuumah oo dad muslimiina ah, oo in la dila ay xaraam tahay baa qitaalu ta'wiil lagu daadiyey dawaaif badan oo muslimiinyo kooxa kamid ahna waxay diin ahaan marar kala duwan iyo sababo kala duwan isugu qanciyeen inay dad muslimiin oo dhiiggoodu macsuum yahay u bannaan yahay saas darteed waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo mafaasid fara badan baa ka dhalatay dilkiiyo dhiiggii sidaas ahaa muslimiinta oo qaybsamay muslimiintaoo dhiigba dhiig soo jiiday oo dagaalba dagaal u dhiibay muslimiintoo iyagii ku tabarbeeloo cadowgoodii uu damcay ilaa firaq iyo madaahib ay ka soo baxeen masaa'il tiro badan baa ka dhashay oo mafaasida sharcan ma banaanayn laakiin qadaan bay xukunayd oo qadarayd waxaa kalooynu soo marnay marka daba taasi inayna madaxaaga ka maqnaanin in siyaabo badan oo khalada ta'wiil lagu banaystay dhiig badan oo muslim si sharci daraa loogu soo daadiyey dhiig badan oo muslimiinna qiilbax inta loola qiilbaxay in la daadiyey waa wax dhici jiray hadday kugu dhacdana hortaabay dadku soo dhici jiray oo lagu khaldami jiray haddii adigu aada isleedahay daaife heble dhiigooda waa ku bannaan yahayna in badan baa sidaa tiri oo dhiig u bannaanayn horay u daadisaye dembigay galeen inaana gelin waa u baahan tahay masalada saddexaad aan soo marnay kara waxaa ka mid aan soo marnay dadkii dagaalada sidaasa galay ee ula qaylbaxay ama u arkayay sharcan inay dad muslim ahaa dhiiggoodu u bannaan yahay laba qaybood bay ahaayeen qaybi iyagoo ijtihaadkooda haba ku qaldamaane qaladba ha noqdee dad macduuriin oo cudurdaar lay ahaayeen waana dadkii ahlulcilmiga ahaaye ijtihaadka xaqa u lahaa miisaanka sharciga marka lagu ego dad caamaa ma ahayn dadaan diin aqoonina ma ahayn dad dana kala reer ma ahayn dad diini daacad ka tahay aqoon iyo garashana u leh laakiin il duufay bay ahaayeen dadka waa loo cudur daaray ficilkay sameeyeenna khalad buu ahaa waxaa tusaalayaa aynu soo marnay caaisha binta abi bakrin radia allahu canha um lmu'miniin aaditaankii iyo tegitaankii ay yawm ljamal tagtay waxaa iyada lamid ahaa yawm ljamal saxaabigii jaliilka ahaa ee ahlu jannaha ahaa azubayr ibn alcawaam radia allahu canhu ardaah oo nabigu yihi ina likuli nabiyin xawaariyan ina xawaariya zubayr nabi walba ninuu khaasuu leeyahay ani ninkaas zubayr la yihahdaa khaasi ah waxaa kamid ahaa mucaawiyata bn abi sufyaan oo nabigu u duceeyo yihi allahuma jcalhu haadiyan allahuma jcalhu mahdiya wahdi bihi isagana mid hanuunsan dadkana hanuuniyo ilaahu ka dhig uu nabigu yihi sala allahu alayh alih wasalam isaguna dagaaladii jamal iyo sifiin iyo galay cudurdaarna loona cudurdaaray dagaaladii galayna ay qalad ahaayeen waxaa ka mid a ah cabdillahi bn camr bn caas iyo aabihii camri bn caas oo saxaabiyeyn ahaa amaa camr bn caas iyo walaalkii hishaam waxaynu soo maray nabigu yihi ibnaan caasi fi ljanna labada wiil ee caas uu dhalay ibn wail isahmi reero jannaad weeye oo camr uu mid ahaa haddana raggii mucaawiye garabkiiya la taliyaha u ahaa ee dagaaladana la galay buu ka mid ahaa waxaa kamid aha wiilkiisa cabdillahi bn camr ilcaas oo nabigu salaax iyo istiqaamo iyo toosnaan uuga marag iyo markhaati kacay isagana sidoo kale dadkii safkaa ku jiray buu ahaa iyo kayrkoodba dad badan oo sidaas oo kaleeta ah baa ijtihaad ay ku khaldameen oo xusein ibnu cali radi allahu canhu a ardaahu uu kamid ahaa baa ijtihaad khaaa galay maca annahu ijtihaadkooda uu khata ahaa iyaga cudurdaar bay lahaayeen maadaama dad ahal ijtihaad iyo ta'wiil u ay ahaayeen sinfiga labaadi waxaynu in badan ka soo hadalnay inay ahaayeen sinfi ku ijtihaaday dimaada iyo dhiigga muslimiinta isuna tusay wejka inay u daadiyaan inuu u bannaan yahay kuna tallaabsaday oo dhiig badan daadiyey laakiin aan ahlulcaan loo cudurdaarin oo wixii meesha ay dileen iyo ka dhacay dembi taariikhda u galay laguna dhaleeceeyo noqday waana dadkii ahal aanu ahayn aqoon diineedu ay ku ijtihaadaan ma lahayn waxay ahaayeen nimankii leedafuulay bay ahaayeen ama isku dayey masaa'il diin iyo mustawo aqooneed ayna lahayn inay afduubaan taana waxaa ka mid ahaa tusaale loo soo qaatay qoladii cusmaan ilaahay ugu dhawaatay inay dilaan iyo kuwii dilay cali ibn abi aalib ee ilaahay ugu dhawaanayey nimankii khawaarijaha dagaaladii ay galeen ee ilaahay ugu dhawaanayeen yaziid ibnu mucaawiya xuseyn dilkiisii kacbada duqaynteedii ee yawma alxara dadkii madiina baabi'intoodii u galay baa ka mid ahaa waxaa kamid ahaa cubaydillaahi ibni ziyaad iyo cumar ibni sacd bn abi waqaas iyo muslim cuqbat almuri oo raggii hogaamiyeyaashiisa mid ahaa waxaa kamid oon ah cudurdaarkeeda lahayn xajaaj ibn yusuf athaqafi iyo raggii lamidka ahaa aynu soo marnay intaasi dagaaladii ay galeen ijtihaad xaquma lahayn aqoon diideedna ma lahayn laakiin dadun islaam iyo diin inay islaam ahaan ugu banaan tahay bay iyagu isu tusayeen inay xaq shariicadu ay siisay difaacayaanna way la ahayd laakiin cilmigu ma cudurdaarin sababtoo ah waxaynan awooddeeda lahayn aqoonteediina aynan gaarin bay isha indhaha ka rideen qofkuna waxaynu soo maray nusuusteeda labadaa sinfi muqadimaadkii habeenkii labaad baynu ka soo hadalay nusuusta sharciga ee tusaysa sida ahlulcilmigu xukumeen inay sax tahay oo ninkaan ijtihaad ahl u ahayn ijtihaadkiisoo dhan uu baail yahay isaguna majmuum uu yahay halkaa waxaad ka ogaatay markii waa la ijtihaada la yidhaahdaa fi dimaai ijtihaadkaas wuxuu banaanaan wuxuu qofku cudurdaar yeelan karaa ahl hadduu hadduusan ahl u ahayn oosan islaamka iyo shariicadii iyo axkaamtii waxba ka aqoonin aniga amiir baa isoo diray iyo aniga qolyaha lagamay baan ahay iyo anigu meesha loo socda ma weydiiye ciidan amar qaataan ahay ilaahay agtiisa ka saari mayso ahlulcilmiguna ma aqbalaan marka mas'aladaana inana kuu dhuumanin baa muhimaho waa ijtihaadaynaa inta lagu yidhahda masaa'il waaweyn oo dimaa iyo dhiig muslim uu ka mid yahay aadan iska qaadanin qof kastaba saan dib kaga baraarujin doono waxaa kaloo aynu soo marnay dadkii loo cudurdaara ee mujtahidiinta ahaa ee dimaada dagaalada ku galay ta'wiilka ama ta'wiilkoodaasi fii daahirihi inay ku qaldameen ha noqoto ama fii daahirihi inay ku asiibeen ha ahaatee way ka shallaayeen maanay ku faraxsanayn gelitaankeeda hore hadday galeen kadibna dib kagamaanay sii farxin in badan bay qoomameeyeen gelitaankii ay galeen arrintaasna waxaan u tusaale qaataa cali bn abi aalib radi allahu canhu ardaa yawm ljamal iyo yawm sifiima dagaalkii waa kii galay waxaynu soo sheegnay daahirka nusuusta haddii la eego qaraa-inta ishaaraadka nusuustu inuu isagu xaqa lahaa oo zubayr oo dagaalkii jamal ku jiray raggii yimid ee lamashir goobda jamal agaarkeeda lagu laayay ahaa waa kii nabigu ku yidhi zubayrow latuqaatilanahu wa anta daalimun lah zubayrow aa la dagaalami doontaa cali adoo weliba adoo zubayra gar daran dagaalkana labada dhinac bay kasoo kala jeedeen yawmu sifiinna ciidanka cali waxaa kamid ahaa camaar ibn yaasir nabiguna wuxuu hi wayxa camaarun taqtuluhu lfiat lbaaqiya qoladii mucaawiyana dishay labada xadiidba waxay ishaarayaan cali inuu ijtihaadkiisii taawiilkiisii musiib ahaa asiibay fii yawmi ljamali wa yawmi sifiin wa dalika waxaynu soo guurinay hadda ka hor aqwaashiisii arrintaa haddana uu aada uga shallaayay ou lahaa labaatan sano soddon sano ka hor inaan dhinta ii dhaantay xasan ibni calina uu lahaa soodka daa intaanku idhi oo kula taliye hebel iyo hebel talada kaama xoog badinin oo dabka waxaan qoorta kuma gelinin isagoo dawaahirtii ay tilmaamaysa inuu asiibayna uu ka nidaamoodo waa ka shallaayay dhinacii kaleo zubayr iyo caaisha iyo camr bn caas iyo wiilkiisa cabdullaahi iyo tarafkii kale ijtihaadkoodu khata ahaana waa ka shallaayeen halka waxaad ka faa'iidaysatay xurubu ta'wiilku wax lagu degdega maaha wax loo xiisoodo lagu fakfakadana maaha haddii aad gashana wax lagu faana maaha haddii aad lagu wax lagu faana maaha saxaabada qaybtii dagaaladaas intay ka shakiyeen banaanka ka istaagay ee sacd ibn abi waqaas iyo rag badan ay ka mid ahaayeen mawqifkoodii culimmada muslimiinta waa la mahdiyey iyaguna weligood uma shallaayin inay dagaalka galaan maxaad u geli weyda ma dhihin xilligaasoo kale markay xuruubu ta'wiilku socdaan marar badan salaamadu waxay ku jirtaa inaad bannaanka istaagto haddiise ay noqoto inaad gasho tala kale aan kusiin doonaa halkan laakiin waxaan rabaa inaan ku ihahdo ahlulcilmi maadaama ay og yihiin khatarta ay leedahay dimaadu maadaama ay garanayaan ijtihaadkani inuu khata noqon karo maadaamay og yihiin nabigu inuu aada uga digay qof muslima inaad disho ama ka qayb noqoto dilkiisa khatarta ay leedahay marka koowaad marka labaad haddaad kusii faraxda culayska ay leedahay ba ijtihaadka ay galeen iimaankoodi iyo waraca taqwadu wuxuu siin waayey inay isku kalsoonaadaano ama ay ku farxaan waxaan ay gelayaan ama markay galeen kadib aysa sii kamtaan ay kusii farxaan walidaalika nidaamo iyo shallayto badan iyo maxaa igeeye iyo in badan baynu aqwaashoodii soo guurinoon soo marnay haddaba haddii aad gelayso adigoo rayn raynraynaya farxad kugu jirtaa geli haddii aad gashayna wixii goobo lala istaagee lagu faani lahaa ma aha maadaama ixtimaalka khataa uu jiro ah in meel xun ay kaala degto waxaa kaloo aynu soo marnay dhinaca kale qolyihii aan ijtihaadka ahalku ahayn manziladii iyo maqaamu dimaai dimaa'i lmuslimiinana aan garanaynin ijtihaadkan oo qaldamay sida uu qar uga tuuri karana aan fahansanayn intay dadkii muslimiinta ah ta'wiil faasida ku laayeen haddana inay ku farxeen ay ku faaneen baynu soo marnay waxaynu soo marnay yaziid ibni mucaawiy waxaan soo marnay muslim ibni cuqbata almurri markuu dhimanayey inuu yidhi ilaahayow camal iga khayr badan oon uga raja badnayo janno inaan ku gala layntii reer madiine aan laayay ma jira iyo saddex maalmood ee boobay wax reer madiine ku sameeyey camal ka khayr badan oon uga raja badnayo janno inaan ku gala ma jiro dadkii taawiilka baatilka iyo faasidka uu ku laayay iyo dimaadii uu baadaadiyey iyo amwaashii uu boobay buu haddana ilaahay janno kaga sii doonayaa isagoon ahal buu ahaa ijtihaadka xajaaj ibn yusuf athaqafi waadma soo marnay inuu ku faani jiray inta uu laayay ilaahay lagu dhawaadayna ay la ahayd haddaad aragtay simt nujuumi laali kitaabka haddaad akrido waxyaaba cajaaib oo fara badan jarjamada iyo fasalkuu baabu wafaat xajaaj u sameeyey wax badan baad ugu tegi taasina haddii aad aragto nin xuruubu taawiil intuu galay ku faanaya wuxuu ka markhaati kacay min ahli jahli wasafahi inuu yahay buu ka marag iyo markhaati kacay oo maqaamka uu taagan yahay iyo khatarta is inuu qaldami karo iyo khatarta meesha gebiga uu saaran yahay buusan garanaynin halkaa waxay noqon soomaalidu siday yidhaahdeen markii dagaalkaas la galo waa libax nimaan oga aqoon waa neefka rag ka kiciyaa la yidhi maanaa nimaan waxaanba garanaynin baa iska qosqoslaya iska yaacaya ama ku faraxsan ama raynrayn iyo darajaba ay ku tahay oo inuu guuliyo iyo liibaan ku gaaraya mooda mawaaqiftu ma xuma markaad ka shakido wejkana kuu caddaan waayo inaad banaanka iska marto min salaamadu laa yacdiluhaa shayun inaad badbaaddo wax u dhirma ma laha masalada kalean khilaasaadka kasoo faa'iidaysanay waxaa kamid ahaa waxaa dhici karta qofku camal badan oo saalixa inuu leeyahay oo uu jihaad galay oo futuuxaad sameeyey oo uu sadaqaad badan bixiyey oo masaakiin iyo agoon badan wax u taray oo salaad badan uu tukaday baa dhici karta laakiin haddii uu ta'wiishado dimaada muslimiinta isagoon ahal u ahayn intaasoo dhan cudurdaar uma noqoto intaasoo dhanna mare intay ku dado dembiguu galay ma daboosho waxaan rabaa inaanku idhaahdo jihaad baan galay iyo sadaqaad baan bixiyey iyo agoon iyo masaakiin baan biilaa iyo roonsoon iyo salaad badnahay haddaadan ahal ijtihaad u ahayn dhiigga muslimiinta inaad si iska ta'wiishatood isaga dhiirataay cudurdaar kuu noqon mayso waxaa tusaale usoo marnay mucaawiyata bn yaziid ibni mucaawiya dagaalkii qustantiniya u horreysay lagu duulay qustantiniya oo magaaladii waagi hore taarikhdii hore qadiimka ahayd waxaa la dhihi jiray bizanta marka laga sheekeynaya dawla bizantiya ay ahaan jirtay nimanka reer yurubiyaankaana bizanta markaba yurub bay ahayd oo magaalada istanbul la yihahda hadda turkiya bizanta waabii la dhihi jiray yurubiyaanku wathaniyiinan waxba ilaah rumaysneen bay ahaayeen qustantiin boqorkoodii ahaa markuu kristanka galay walaalkii ay boqortooyadii isku haysteenna uu ka adkaaday markii hijradii markii dhalashadii ciise taqriiban laga joogo afar boqol iyo konton afar boqol iyo labaatan afar boqol iyo lixdan xili lagu qiyaaso ilaa afar qarne lagu qiyaaso laga joogay bay ahayd magaaladiibuu magaciisii u bixiyey waana ninka loo tiiriyey stalowdan kristanka saliibkaa ninkii sameeyey inuu yahay astaantaa sameeyey hooyadiio waxoogay zaaniyada ahayd baa xagga tagtayo qubuurtii ninkii ciise lala aasisay iyagu rumaysayn bay tagtayo saliib bay la soo baxday oo sida anaajiishoodaan hadda muxarafada ku qoran qustantiniyii la baxday markay muslimiintu qabsadeenna istanbul islam bul madiinatlislaam baa loo bixiyey marka istanbul iyo qustantini iyo bizanta haddii lagu yihahdo waa saddex magacoo taarikhaan kala dhameeyey lakin isku magaaloah magaaladaasu nabigeenu waxaa kasoocasa inuu yihi awalu jeishin oo ku duuli doonaay ama furi doonaay maqfurun lahu ciidankaa waxaa hogaaminaya ku duulay u horeeyay yaziid ibni mucaawiya saxaabo badana abu ayub ansari kamid yihiinna dagaalka ku jireen iziid ibnu mucaawiya nin karam iyo deeqsiu ahay oo sadaqaad badan buu bixin jiray dad badan buu dhaqaalayn jiray laakiin intii oo dhan waxugama tarin markuu maqtal xusein iyo kacbada duqeeyey yowmulxarana madiine ku sameeyey isagoon ijtihaad ahal u ahayn in lagu tilmaamo nin melika oo faajir ah oo faasiqah oo daalim u ahaa in la yidhaahdaay kamaanay cafiin ninka la yihahda xajaaj ibn yusuf athaqafi xalay waxaynu soo mareen markii xasan la weydiiyey albasri inuu yihi yacidu wacd alabraari sida abraarta iyo mutaqiintu dadka u wacdiyaa salaadana waa ogaa masaakiinta iyo sadaqaad badan iyo karam badanna waa leeyahay wayabtushu batsa aljabaariin kuwaa ilaahay ka baqinee jabaariinta si odana waxbu u laayaa ninkii xajaaja ah wuxuu u qiray xasan albasri dacla sadaqa badan deeqsinimo badan ghazawaad iyo duulaanna waynu soo marnayo afriqiya markii la furanayay quwaaddii furtay xajaaj bay hoos tegi jireen ilaa xeebtan xeebaha la gaaro oo isbaniya iyo faransa loo dhawaado markii khuraasaan iyo afghanistan iyo la furinaya dhulkaasna ciidamuhu xajaaj diray hoos yimaaday ahaayeen wamaca dalika intii oo dhan waxba uma tarin maanay ka cafiyin dimaadii muslimiinta isagoon ahal u ahayn uu taawiil faasida ku banaystay marka anigu jihaad baan galay iyo sadaqaad baan bixiyey cudurdaar ma aha adoon ahal u ahayn haddaa dimaaulmuslimiin tawiil taawiil faasida ku banaysata adoon ahal u ahayn masaladu ma aha waxbaan soo qabtay jihaad baan galay haddii soomaaliya la yidhaahdo axmaaraan la dagaalamay iyo axmaaraan kiciyay gaal baan la jihaaday cudurdaar uma aha mana kaga ceebasturayso adoon ahl hadaadan u ahayn ood si taawiil fasia dimaamuslimiin ku banaysato cudurdaar kuu noqon mayso hadday cudurdaar taa kuu noqonayso qustantiniya yaziid cudurdaar u noqon lahayd oo xajaaj bay intaasoo futuuxaad ahoo badan cudurdaar u noqon lahaayeen masaladu ahl ma u tahay mise uma tihid wey masaladaasi waa masale ay haboon tahay inaan idinka lumin raggaa in kamid ihi sanad kasta waa xajii jireen ummad buu hogaamin jire oo xaj ka bixin jiray waxaasoo kale cudurdaar ma aha mar haddaadan ahal u ahayn wax kaloo khayraan sameeyey tan kuu banayn mayso kana lagugu dhaafi maayo sharcan waxaana shaahiduho loo loo daliishan karaa nabig alay slam wuxuu yihi ninka shahiidka yukfaru lahu kullu shayin wuxuu ku daray ila dayna dayntu waa xaq aadami wey xaq aadamo oo kugu maqani shahiid baan ahay lagaaga cafin maayo manzilo aadan lahayn ood boobtay oo ijtihaad aadan ahal u ahaynna camal saalixaan soo sameeyo aan salaad iyo sadaqo badnahay cudurdaar kugu noqon mayso marka masaladaas yaanay ku kadinin si qaladana yaanay ku gelin waxaa kaloo aynu soo marnay ta'wiilka khaati ah xataa dadkii ahalka u hadduu ka dhaco inay dhici karta mafaasid badan inuu keeno loogana baahanya ninka ahlulcilmiga ah inuu eego camalkan la galayo maxaa ka dhalanaya oo uu qiimeeya mafaasiddiisa iyo masaalixdiisa ayaamaa badan waase nasiib daro iyadoo camaasha shariicaduba asalkeedu masaalix iyo mafaasid ay tahay oo baabuljihaad uu baabulmasaalix walmafaasid hoos tago oo baabulxuduudi baabulmasaalix walmafaasid ay hoos tagto in nin maanta uu yidhaahdaay maslaxo iyo mafsado in la eegaaye sanam la caabuday noqotay ama lagu ceebeeye dadka la yidhaahda dadkaasi waa qolyihii masaalixda iyo mafaasida dhihi jiray oo usuushii shariicadaba wax la dhaleeceeye ay noqoto walow qofkaasi laazimka kalaamkiisa uu garan lahaa lakaana kaafiran diinta uu ka bixi lahaa taytalku dooni hawato ninka dhaleeceeya in maqaayiista masaalixda iyo mafaasida la tixgeliyo ha naqdiyo camal mucayana iyo qawlu qof yidhi qawlkaa ha naqdiyo yihahdo masaalixi mafaasidii miisaankai sharciga ma waafaqsana ha yihahdo laakiin aslanba in duuduub ahaan loo dhaleeceeyo laasimkiisu waa shariicadoo dhan oo la dhaleeceeye wey waxba laga soo reebin ninkii masalada nuxurkeeda eh, raba inuu ogaadaay eh, kitaabkana cizi bn cabdisalaam qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam ha akriyo ama muwaafaqaat fi usuul shariica alimaam isxaaq shaaibi ha akriyo inta nusuusta shariicadu masale khilaafba ka taagan yahaan ahayn waxaan rabaa inaan ihaahdo waa masale muhima waktiga aad joogto iyo waktiga soo socdaay inaad waayihii taariikhda waxyaabahay dhaliyeen in badan aada uga faa'idaysato taasayna ahlucilmigu tixgelin jireen xataa aynu soo maray inay culummada ahlusunna waljamaaca markay dhacdooyinkaasi bateen istaqara madhabuhum la yihi markii dambe wuxuu ku gabagaboobay imaamka jaayirka ah haddaanu diinta ka bixin in jawrkiisa iyo dulmigiisa loo sabro iyadoo waagi hore hal iska dhiciyo madhaba uu jiri jiray laakiin mafaasid badan oo ka dhalatay markii la arkay marka mafaasid badan baa ka dhalan karta tawiilkaaga ijtihaadka khaaia waana cawaamisha ku xambaaraysay ahlulcilmigii hore inay nidaamoodaan ama uunan ku kalsoonaanin waxaanuu samaynayo inuu dariiqii saxda ahaa yahay maadaama mafaasid badani ay ka dhalan karto arrintaasna tusaalayaasheeda waxaynu ka soo hadalnay cumaan ibnu cafaan dilkiisii xasan ibn ali xusein ibn cali dilkiisii yawm lxarati wixii dhacay qisadii ibn alashcat ee xalay baanu mafaasid badan kusoo tilmaanay inay ka dhalan karto waxaa kale oo aynu soo marnay in ficilka iyo dhacdadana la xukumo wixii daliilku uu keenaya iyo aahaarta ka dhalanaysa oo masalatu ma'aalaadka iyo dawaahirta shariicada lagu xukumo sax iyo qalad waxay tahay laakiin aynan taa mar walba ka dhalanaynin in qofkii uu xukunkeeda qaato oo labadaynu soo marnay loo qaybin imaa inuu macduur noqdo oo isaga curdaar yeesha ficilkuna khata uu noqon karo wa imaa ficilkeena inuu qalad noqdo isna madmuum aan cudurdaar lahayn uu noqdo taa waxaad ka garatay markii naqdi juziya laga hadlo wax qaldan wixii oo dhan waa qaldan yahay lama dhihin qofkiina automatically wuu khaldan yahay lama dhihin ee waxaad leedahay waxani waa khalad bidaliil kadaa bidaliil kadaa lisabab kadaa lisabab kadaa buu khalad u yahay amaa qofkii waxaan sameeyee qaldamay isagu dembi ma leeyahay hadduu ahal u ahaana maya ijtihaadka haddii kalena madmuum weeye magacii iyo taytal iyo shaatiguu dooni ha watee masaladaa waa masale muhiima inuu qof walba dad iska laayo dhiigna iska daadiyo isagoon ahl ijtihaad u ahayn waa aaim waxaa kaloo aynu soo marnay ahlulcilmi waaltajriba nusxigoodu iyo taladoodu inay ahmiyad iyo qiimo weyn leedahay waxaanaad ku tusaale qaadataa reer xara iyo xusein ibni cali talooyinkii ahlulcilmi waalkhibrati ay siiyeen iyo in badan wixii ay ka taliyeen ay dheheen war ka daaya saasay u eg tahay siday sheegayeenna ay noqotay saas darteed sharcigeenu istishaarana wuu faray in la dadka lala tashado qiimana wuxuu siiyey markay masaa'il cabsi iyo nabadgelye ku saabsan iyo yimaadaan muhiima in dadka arrintan fahmi kara loo daayo uusan nin walba burhka iskala duulin nin walbana uusan maradab iska babinin walidalika ilah subxaana watacaala qur-aankiisa suurat nisaa bu arrinta aan ugu baraarujiyey waida jaahum amru min almni aw ilkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila rasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu ladiina yastanbituuna minhum dadka qadaayaadkan fahmi kara baa arrintan qiimeyn lahay oo garan lahaa hadda laakiin sidii waxaa dhacday waxyaabahaasi waxay dhaceen markii wax badan tala la diiday ka daayana laga waayey waayaha taariikhda haddaad soo tixraacdana in badan baad adiguba xasuusan oo ka daaya laga waayay wixii laga baqayena ay dhacday marka hore marka waxay noqotaa marar badan ninka saa isaga ordaya soomaalidu tusaalahay yidhaahdeen ilmaha yar waxay yidhahdeen haddaad kuftana waa kugu qoslaa hadduu kufana waa kugu ooyaa mar walba isagun baa garta leh hadduu ooyana dawaynaan aamusiisood kor u qaadood od isagaysa sabto isagii aad kari weyday wadabow hadduu kugu qoslana waa inaad isaga sabirto oo isaga dulqaadato saa darteed dadkii mawqifka waalidka iyo istinbaadka joogay iyagana tii inay aqbalaan baa laga rabaa haddii la ooyana ay aabusiiyaan oo ka daabaan ka waa kaa waayay shalay maaha haddii lagu qoslana ay sabraan ay dulqaataan baa laga doonaya waxyaabahan soo marray waxaa ka mid a in masaa'ilka la naqdiyo markii qalad dhaco oo masaail dimaai waljihaadi la saxaayey dabu saabiqiina way culimmadii hore dariiqay mari jireen way in badan baanan soo marnay in la naqdiyo wixii khaldan la taabtoo la tilmaamo farta lagu fiiqana waa nusxi iyo daactalo iyo dhisid weeye dumin maaha hadday wax dumisay nin dan kala lahaa iyo nin baatil waday wixii bay dumisay kaa in la dumiyana diintaaba qabtay markii horeba dadku halkaa marka la joogo saddex daaifay noqdaan caadi ahaan laba daraf iyo dhadhexaad bay noqdaan daaifa aaliya iyo daaifa jaafiya iyo daaifa mutawasita loo qaybsamaa weligaa mas'alada ayaana kaa hoos bixin daaifa haaliyay noqotaayo mukhaalafaadka sharciga ah ee lagu dhacayo ba waxay u sawiraan ama ay ugu muuqataa dariiqii dhibka lagaga bixi lahaa inuu yahay in laga aamusoon waxaa la taabaninna gargaar iyo diin iyo in la garab siiyey dadkii fiicnaa bay u arkaan in la nahiyo war waxaan ma saxna la yidhaahdana dhabar jabis iyo dadka garabkooda laga baxay iyo mindi iyo torey baa dhalab dhabarkana laga saaray bay yidhahdaan waagii lubnaan dagaalku ka socday ee qolyahan xisbullaahi la baxay xasan nasrallaahi ay dagaalka ku jireen baa maalin nin wadaadada kamid ah maal isugu nimid arrintii baa laga hadlay marka markaas waxaan ku waree nimankan waxay ku jiraan dagaal maaha marka koobaad iyagu muslim maaha aan xisbullahi laydin leeyahay muslim maaha laba marka hogaamiya nasrullaahi la yidhaahdo waa ninkii muslimiinta sunnadaee lubnaan baabiyey xarakatu amal markuu xubinka ciidamada hogaamiyaasheeda ka mid ahaa ee taariikhdiisa ma taqaanaan midda saddexaad dagaalkan waa riwaayad sax maaha waad arki doontaane ninka raafidada la yidhaahdo mar hadduu cala nifaaqi wey dhuuxu nifaaqa iyo khaainimadu kaga jirtaaye heshiis hoosoo ka bexdhexeeyaa soo baajira nin baa wuxuu yidhi tallaay oo tallaay dhabarkaad naga toogatay buui maalin kadib dagaalka markuu gabagaboobay baan u keenay shir ay ka hadlayso naag levi la dhihi jiro arrimaha dibaddaa xilligaa cibriyiinta u ahayd nimanka yuhuudda u ahayd iyo tii maraykanka u ahayd rais la dhihi jiray ay ugu mahadnaqayaan xasan nasrallah ay leeyihin heshiiskii wuu ilaaliyey meelaha xasaasiga aan la iska taabanin muddo bil kadib aan u keeno waxaan i dhegaysa dagaal sooma dhamaan ha waxaan akri isagoo sawir iyo cod haddaad rabtana kaale combyutarkaan kuu shidi aan ku daawisiin iyagoo hadlaya wuu akriyey wuu fiiriyey markaasu war nimanku gaalaysanay markaasu waa ku halay waxaa markay dad ku shiicoobayeen dhabar baad naga toogateen baad lahayd hadday taa dhabarka toogasho tahay nusuusta shariicadu saxaabadii jihaadaysay baa la canaananaya oo nabigaa la citaabaya sal allahu alayh alih wasalam marka dhabarjabis ma aha qolaa laakiin waxay u arkaan khaladka in laga hadla dhabarjabin dhabarkaana laga toogtay iyo garabka yagaana laga baxay iyo waa qolada ahlulghuluwiga ah wey qolana ahluljafa weeyo dhinaca kaley taagan yihiin qoladaasaa u muuqata iyagu haddayba dadkay iskhilaafsanaayeen ay waxay wax asiibaan way ka naxaan kuma farxaan waxay asiibeenna inay xaqay ku xaq kulahaayeenna baatil inay u sawiraan bay isku dayaan wixii camalkii isugu jiray saxda iyo khataana dhammaan inay khata ku wada xukumaan bay xaawilaan haddii ay dadkii qiraan waxyaabaha waa ku saxan tihiinna waxay isu arkayaan waxay ka baqayaan bidca iyo inxiraaf baad ku dhacdeen in la yihahda ka baqi saa darteed xaqeeda iyo baailkeedaba banaanka isula tuur wey markaasay xaq badan bay diidaan qadiyadana sharcigeenu waa diidayo marka kutubta ahlukitaabka laleeyahay laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum haddaad u wada rumaysana baail baad rumayn haddaad wada beenisana qayb baaqi oo xaqika baaqi aad beenin marka inaad wada raacisa beenin lama ogola inaad wada rumaysatana lama ogola weligeed waxaa jirta daaifa insaafka iyo tawasudka ku dadaasha oo xaqay wixii xaqay qofku ku taagan yahay in loo gargaaro garab la siiyo ah inay tahay wixii mukhaalafaadka sharciga ah in la naqdiyo oo la caddeeyana diin iyo sharci u rumaysan in wixii wanaagdiisa ah qofka la qiro wixii xumihiisana la tilmaamana insaafka iyo manhajka iyo dariiqa saxdaa ah inuu yahay rumaysan adigay kugu taallaa kaa dooran laakiin labada hore midna ha noqon baan ku dhihi lahaa laba kun iyo toddobadii bilowgeedi xilligii maxkamadaha la burburiyey xajkaan joognay annagoo mina joogna baan odayaal soomaaliya oo sheekaysanayaan aniga nin kale niman kale soo marnay maxaa lagu sheekaysanaya soomaalida waa qabaailkii unbaa xajiyey waxa xajiyey soo qabaailkii soomaalida un maaha qol aada ugu faraxsan oo farxadda iyo reyn reynta ka muuqata aada la yaabi in madaxkamadihii la burburiyey xamarna la qabsaday oo lasoo galay intii kalena la baacsan ayaa soo marnay waa yar dhagaysano waxaana ogaane qoladan minay fadhiyaan xajna waa lagu jiraago meeshay ka maraysa fogideedaan la yaabnay waan kasoo tagnay qolo kale salaanay oo markaasay murugadii haysatay bay salaanba naga qaadi waayeen acmaal baan soo gudanoo meel baan fadhiisanay waxaa la isweydiiyey maxaad u malaynaysaan raggii way joogaan baan umalaynaa magaalada waxaan ku ri nimayo laba ha lagu talagalo qolow quluwi intuu galo ka badbadisa oo wax walbaba inay burburiso y banaysata ku dadaasha way soo badan doonaan qolyo intay isdhiibaan dhinaca kale istaaga wax kastoo gaal iyo gaala raac samaynayaanna inay tabriiriyaana u qeylbixiyaan isku dayaan waxaan idhi alguluwu walirjaau madaxay kor u soo qaadi doonaan markay mixan dhacaanna waa saas hadda magas makaad joogtaan maktabadihiina way buuxaan labadaa daaifa kutubta ka hadlaysa kataan ku labadaa baabna si fiican u akriya waxaan uu kala degi doonaaye labadaa daraf baa aada loogu kala badan doonaaye labadaa daraf yaynan idin jiidanin maalin dhaweyto nin raggii ay yimido wuxuu labadiiba aada usoo soo baxay maxaan waagiiba way jireene haddun adugu adigu aragtae ukaadi weligoodba mixan markay yimaadaan xusein ibn cali markii la dilay radi allahu canhu ardaa qole yawm cashuura waxay ka dhigatay maalin murugo iyo tirayo way ka badbadiyeen oo shiicadii uluw bay ku gashay qolana naasibiin la yidhaahdana maalin ciidoo farxadeed oo nin mujrim ahaa la dilay bay ciid uga dhigteen oo naasibaa la yidhahdaa ahlulcilmi walcadlina dhexda istaageen weligeed sidaasoo kaleeto aad bay u dhacdaa markay mixanku timaado marka caaifadu labada dhinaca ah midna yaanay kaa xoog badanin weliga xanaanayka tartiib tartiib inaadan ku dadaalin labada daraf midna inaadan raacin baan kugula talin lakin adaa doorashada iska leh waxaa kaloo aynu soo marnay asbaabta keenta xorugu ta'wiilka way fara badan tahay isku dhaaraa horse jiray bay noqon kartaa ya waan soo gabagabaynayaa asbaab badan bay leedahay xurguf hoose ka dhaxaysay baa sabab u noqon karta waxoogay hunguri iyo dhadhamo dhaqaalo oo laysku qabtay baa sabab u noqon karta masaa'il diinah oo lagu kala tagsan yahay baa noqon karta maslaxadda siday ku jirto oo aragti lagu kala duwanaaday baa noqon karta sabab badan baa sababi karta innagana soomaalida waxaa ka dhacaya in badan oo ka kamidihi abaabu xurubi taawiil buu soo gelayaa anwaac kala duwan iyo asbaab tira badan iyo maraatib iyo darajooyin kala duwanna waali ah ninka xaqa doonaya iyo markuu saa waxaysu dhexyaaco si aadan dhoobada aad lugaha ula gelin dhowr arrimood baan kugula talin marka koobaad nin indhaha kala haya dhegtuna u taagan tahay oo wax walba inuu iska hubsada raba noqo laakiin laa takun imacatan hahayaraac ha noqon hahayaraac ha noqon oo maalinba meeshii loo jiida u jiidmaya halka loo didiyana u didaya ha noqon dhegtaaduna ha furaato oo waxa la sheegaya si fiican u dhagayso ishaaduna ha furaato oo wax walba il waxaan iska ilaalinaysaoo khatar ka baqaysa ku eg ha ku dagaalamin hoggaan aan wuxuu yahay la garanayn meeshu u socdana sharcan aanay ku caddayn oo hoggaan qabiila hoggaan urur ah hoggaan xisbiya kooxa wuxuu dooni magacuu dooni ha wato taxta raayatin cimiyatin ha ku dagaalamin raayada iyo hogaankaad ka hoos dagaalamaysaay diyaanadiisa iyo aqoontiisa iyo dariiqu hayo iska hubso intaadan madax madax u gelin meel goomaan ka noqon lahaynna aadan tegin dhagtu ha kuu furaato ishuna ha kuu furaato taa waa talada koobaad talada labaad hadday ku haddii aada goosata inaad gasho assalaamatu laa yacdiluhaa shay banaanka inaad iska joogta wax ma laha meeshii mugdiya shaki ku jiro laakiin hadday noqoto inaad gasho waxaad ka doorataa dagaalada kay shubhadiisu yar tahay ruyadiisa sharcigaana ay caddahay oo dadka ahalka iyo cilmiga u aada weydiisay si aadan wixii madmuum sharcan ha uga dhicin diim di dhiig macsuum ah oo macsuumnimadiisa shubha la taaban karaba ayna ku jirinna aadan u gelin oo dagaalada aad gelayso ama meesha aad dhiigga ku daadinaysa adigu aad ku tegayso ahli cilmi mawhuuqiina iska warayso mawdicu mawdicu shubha weeye mawdicu ishkaal weeye mawdicu e, tawiil weeye mawdicu ta'wiilna dadkiisii raadi yaanu nin walba inta kuu fadwoodo anu waa la igamay iyo dhabarkaa la iga taabtay inay kaa noqonin haddii kale meel aan la hubin oo god god iyo dabbaad ku dhici saddex waxaan kugula talin lahaa fataawada dadaan ahluhana ka qaadanin nimanka leeda fuulayana nin leeda fuulaya wax oon dadkeedii ahayna yaanu dariiqa kaa leexinin ra-iis jaahila ah haddaba istaagin oo ha noqonin kuwii ay heleen fadalluu wafsuluu bigayri cilmin fadalluu wa adalluu arrintaana aan kugu soo baraarujiyey ee hadda tilmaanun baan ku xasuusinayaa waxaa badan laba inay dadku kala garan waayaan caalimka iyo waacidka ma kala taqaanaan caalimka iyo waacidka ma kala taqaanaan ninkii maanta xadiid arbaciinka dhowr maalmood istaaga sheekhu masalada diintu maxay ka qabtaabaad la hoos oradaan hadduu arbiciinka akriyo ama uu juzcama dadka u tafsiiro dadku waxay moodaan in culimo ay moodaan tafsiirka dad waxaa jira tafsiirkiisu uu laqba yahay laqbada isasaarkeedana waa fan iyo xirfad la barto laakiin aqoon diineed ma aha arbiciin buu yaqaanaana ninku culimo kuma noqdo saas darteed nin kastoo waacida inta hadda aan aqaana in u badanna inta camalkaa ku jirta boqolkiiba sagaashan iyo shanna waa wucaade culamo maaha in badan oo dimaa fatwoonaysa oo amwaal fatwoonaysa waa wucaade culamo maaha mas'aladaas kala saar waacidka dadka wacdiyey iyo ninka ahalka cilmiga u ee masaa'ilkan diintaa xaqiijin kara saa darteed fatwadaada ha ka qaadanayeena noqonin take awayena noqonin fatwadaadu take away dariiqa kasii qaadaa ama dhexda shaha kusii caba ama fataawadii fishan jibiska ha qaadanin waxaas iska ilaali waa iga talad haddii kale nin walba ubad iyo buraashaduu kuu dhaamin maalinkuu doono in yaroon meel la kaa rartay meel laku gaarsiinaynin baad hadhow dhexda biyuhu kaa goy afar waxaan kugula talin inaad naftaada haddii aad gashaba wax kastoo laguu fatwoodo weligaa qalbigaaga cabsi iyo inaad ka cabsanaysa inaad khataa ku dhacday iyo zalal cabsida dareenku ha kugu dambeeyo wixii aad samaysay weligaa farxad iyo raynraynayna kugu gelin adigoo laba ilaalinaya inay siiradii ahlulcilmiga ee arrimahan oo kale soo galay ee ahlu ijtihaadkaa ah siday ahaan jirtay si haddaba aan soo sheegnay saas ahaan jirtay ku daya iyaga midda labaadna weligaa xasuusna oo ka cabso haddii ijtihaadkan waxaad ku gashay uu qalad noqdaaye ood kuna faraxda oo rayn rayn noqoto in xadiidkii cubaada uu kugu dabaqmee man qatala mu'mina faاktabata biqatlihi lam yuqbal lah minhu sarfu walaa cadlu lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadlan ninkii qof mu'mina dila ee ku rayn rayn iyo kamasho iyo kufaan ay ka gaartahay ilaahay farad iyo sunatoona ka aqbali maayo wa haddii dilkaagii uu khalad ahaa oo qof muumin inti ijtihaadkaagu khataay aad ku dishay haddana aada reynreyn gashaay xadiidkaa cibaadaad qarka u saaran tahay haddiiba lama huraan ay noqoto inaad gashay intii hore ay kula tiriiri aad soo ilaalisay haddana cabsida zalal iyo khata inuu kaa dhacyana kaa bixi siratu saabiqiin weeye dawaahirta nusuustana saasay tilmaamaysaa halkaa markaad joogto haddii lagu yidhaahdo cali bn abi aalib radi allahu canhuba dagaalkii khawaarijtee uu galay weligii kama shallayn oo kama nidaamoonin oo uu ku faani jiray aan jawaabteeda ku siiyo waa nin ku habaabin raba meel hog iyo godna kaa tuuri raba warkii weeye waxaa waxaa arrintaa rabaa inaan ku ihahdaa cali dagaalkii khawaarijta wuu galay ma sariixa oo uu haystay iyo dardaaran nabigu dagaalkaa ku dhiirigeliyey buu ogaa laakiin markuu gelayay si uu isaga hubsado waxbaa ku taagnaa dagaalkii markii nimankii laga adkaaday buu wuxuu yidhi ii raadiya ninkii datudya ahaa ninkaa ka dhex raadiya dadka waa la soo raadiye waa la soo waayey ma haynaa la yidhi war waan hubaa wuu ku jiraaye ninkii raadiya wuxuu rabaa tilmaantii nabigu siiyey inuu xaqiijiyo markii lasoo helay buu alxamdu lilah yidhi wax weyn baa ka go-ay wuxuu ka baqayay ninkii intii la waayo noocii dagaaladii jamal iyo sifirlu ku noqdu ka baqayay kan wuxuu helay nas cad oo sariixa oo ninkan nin tilmaamay nin gacantiisa wax naas dumar oo kale ku yaallaa kamida raggaas dila haddaan joogo waan layn lahaa buu nabigu sal slam sharu qatlaa taxta adiimi samaai tilmaamihii uu bixiyey buu cali raadiye raadiye ninkii baa laga soo helay dadka salkiisa isagoo dal isku dullaayey hoosta u yaallaa lasoo qabtay markaasuu yihi alxamdu lilah nabiguna beeni ma sheegin anna been ma sheegin kaasi waa uga duwanaa cali kii jamal iyo sufiin kuwanna waa ka shallaaya kana kama shallaayin adugu haddaba dagaalka aada galaysaay ma kii khawaarijtae cali ee naska sariix ee nabigu dhiirigeliyey oo kaleetaad haysataa haddaadan haysanin kii ijtihaadka ahaa ee cali weliba u badnayd inuu asiibay uu ka nidaamooday marka kaas cali kama nidaamoonin yaan la gebi lagaaga tuurin mas'aladaadu mas'aladiisii ma aha taadu waxay ashbah ku tahay tii sifiin iyo jamal ee cali laftiisa uu ka nidaamooday gabagabadii haddaad dagaalada inaad gasho rabto zaad cilmiga qaado zaadka cilmigiihi inaad hareeraha cilmiga ha ordin hoos iyo caloosha cilmiga u dhac afar cashir baan dhagaystay iyo laba kitaab baan la qabaystay cilmi maaha cilmigu wuxuu leeyahay qalbi iyo xawaashi buu leeyahay ama usuul iyo xawaashi buu leeyahay usuusha cilmiga baro wax lagu miisaamo oo culumtiisii aalada iyo culumtiisii maqaasida labadaba ka kooban laakiin nisfu faqiihin ha noqonin sidaan loo baahnayn nisfu tabiibin inaad noqoto cilmiga baro xilli adag baad geli dhiig baad geli oo maal baad geli oo cirdi baad geli waa masaa'ilkii cuslaa ee as khatarta ahaa weey cilmigeeda baro usuusheeda akri inaad wax baratana ku dadaal laakiin ani cashir ma tago waxna ma barto waan iska ordaa intaana waan geli in badan isu kaa qaban mayso meelaha mugdiga ah ninka biyaha hadda nimanka biyaha ka waarsadaay waxbay xirtaan oy bartaan ku tababartaan say kuga ugaarsan lahaayeen biyo calow ah baad wax ka qabqabsanaysaa markaad mawaadiicdan gelayso biyaha calowgaa si wax looga qabsada haddaadan aqoonin gacanta iska geli weeye waxay soo qabata arag iyo iska tuur gaalo ku dhac arrintaasi muwaadinta khatiirka iyo khatartaa ah uma haboono qofka muslimkae aakhiradiisi u baqaya berrina og inay su-aal iyo xisaabi sugayso intaas intaan rabay inaan iraaday ahayd saddexdii mawduucee namaadijtaha ayaan ka hadlay aarka masaa'ilkooda waxbaan ku daray waxna waan ka gooyey qaarna waan muraajaceeyey laakiin waxay u badan tahay meeshaan kasoo qaaday kitaabka addawla umawiya cali bn moxamed isalaabi oo mabaaxi iyo tartiib wanaagsan buu leeyahay masaadirta uu kasoo qaadayna dhammaan dib buu kuugu celiyaa in badanoon hayeena dib baan ugu noqday laakiin ninkii faahfaahinteeda intaa ka badan doonayaay adawla umawiya cawaamil sdihaari wa dawaaci inhiyaari u leeyahay doctor cali bin maxamed isalaabi magaciisa anu haban u malaynaya aada uma hubo baad faahfaahinta ka heli doontaan macluumada waraaqahada ee qaadeen ku qoran ee xuseyn iyo xare iyo ibnu cashcad ku saabsan in banteeda badanna aan dhihi kara boqol toddobaatan ama wax qiyaastii agagaarkaasa kitaabkaasaad bimacnaaha ama bixuruufiha ugu tegi doontaan halkaana marjicahaan ilaa idinku celiyo unbaa ila qumanaatay akhirka gabagabada iyo xaqa uu ninkaasi leeyahay tabwiibka iyo tartiibka uu sameeyey iyo ammaanadii cilmigeen kasoo naqilay inaanan meel uga dhicin ilah waxaan ka barya subxaana watacaala xaqa inuu nagu sugo afkeenna iyo adilkeennana wax xaraama ka ilaaliyo muslimiinta xumadu dhex taallana xaqa iyo wanaag inuu isugu keeno jazakum llahu khayra bismillah alxamdulilah wixii ilaah iga waafajiy aan ka garto aan kana gaarno baan ka hadlayna su-aalaha de waxaan u malaynayaa intaan haddaan ka jawaabo ama aan dul maro waktigo waa dhamaadee waxaa dambe iska haysa faarax wuxuu yidhi salaan kadib waa maxay xukunka tababarashada askariga ah ee waqtigan waajib mustaxab mise jaa-is qofku hadba meesha uu joogo iyo maqaamka la gudboon bay ku xiran tahay hadduu maydaan iyo goob inuu dagaalo uu doonayo dee wixii uu dagaalkii uusan uga maarmaynin inuu barta waa laga doonayaa laakiin hadduusan dagaal haynin haynin ama uba soconin markii uu ku waajibo unbaa tababarkiisuna ku waajibayaa waayo tababarku waa wasaail wasaailkana axkaamu lmaqaasid bay qaataan laakiin guud ahaan ummadda muslimiinta in badan oo tababaran oo ramyigii iyo wixii taqaana in laga hela waa loo baahan yahay waxaad noo caddaysaa maanta ma la odhan karaa dagaal caalami ah ayay soo qaadeen kiristaanka iyo yuhuuddu maxaase la gudboon culimada iyo dhalinyarada masaladan mar baan ka hadli doonaa oon ereya sida loo dhigayo waxaa jira masaa'il tiro badan oo aada si khalada loo fasiray ama si qalada dadka loogu sheego oo fii abwaabi ljihaada waxaa kamid a mansilada jihaadku islaamka ka joogo waxaa kamid a haayada jihaadku leeyahay waxaa ka mida maraaxishiisa iyo xuduud maleeyahay leeyahay masalada in la geliyo laysku qaso oo maraaxishiisiina lsay ahayd laan loo qiimaynin dalabkii iyo dafcigii aan la qiimeyn baa kamida masalatu tatarus baa kamida masalatu yubcathuuna calaa niyaatihim oo si sikhrada ah xadiidka loo fasiray in badan baa kamida masaa'il badan oo ay kuwaasi kamid yihiin masalatu sulxi baa kamida masalatu xarbiga iyo cahdigu sulxiga iyo cahdiga markii qurugi lagu sameeyey khatar waxay dhashay muslimiinta dhammaantood ma hal bay xarbi garaan mise cahdiga iyo xarbigu waa qaybsami karaan masalada khaladba waxyaaba badan looga tarjamay masaa'il sidaasoo kale waxaa khaladka hore laga tarjamay haayada jihaadka jihaadka markii mansuub lishaksi uu yahay shahaadada iyo nataa'ijka ummadda u noqonaya shahaadada shaksiga u noqonaysa oo khalqi badan lagu sameeyey axkaamteedii masaail badan oo mafaahiim yajibu an tusaxax baa jirta fi ljihaad masaladaa markaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala masaailka qaarna waa masaa'il cilmiah masaail masaail tan oo kaleet siiqada qaarkeed masail caaطifi ah weeyo marar badan mawaasiin cilmi ah aan ku salaysnayn laakiin ninkii raba mawaasiin cilmia inuu ka boodo masaail caaطifi iyo su-aale iyo siiq caaطifi ah buu soo طarxiyaa markaasay dadku miisaankii cilmiga ka boodaan taasna waa wax abiici basharigu siyaasaduu ku dhaqmo weeye markii qofka la rabo wax in la siiyo somalia ilmaha eerka marka wa la siinayo inuu durba liqa la rabo waa loo sheekayaa madaxa loo salaaxaa markaasaa la liqsiiyaa soo ma jirto reer waaga dhaweyto ilaa stamridi ka dambeysay ba waxaan dhegeysan mutaabacayn jiray shirarkooda islaamka ay ka hadlayaan waxay yidhahdeen xeerar iyo qawaaniin baa inoo degan dadkeenina waxaan ka dhaadhicinay dasaatiirta iyo qawaaniinta in la ego qawaaniintiina muslimiin badan baa ka faa'iidaysano wax badanna samayn qaanuun ahaanna aan lagu caddayn karin seen yeela waxay soo qoreen qoraaladii qaar baan hayaa baan u malaynayaa dadka ha la kiciyo oo caatifadooda iyo cadareekooda hala kiciyo cabsidana ha lagu badiyo xilli waxay gaarayaan wax samee mooyeen xeer muxuu ahaa aan aan la weydiinaynin ninkii war xeerka iyo qaanuunku saa ma ahayn yidhaahdana war naga aamus la dadku gaari doonaan karka iyo bisaylka caafada halkaa markay gaadho ciddaa rabna aan tallaabo ka qaadno on xirno on masaafurin on dillo maanaa qadiyad bini aadamku yaqaana wey nin baa wuxuu rabaa xuduuddii sharciga iyo masaailkii cilaajkii sharciga inuu ka boodo masaa'il badan iyo sii cibaaraad badan oo caaif uu tuuraya marka dadkii marka way kacayaan markaad kacdo baa lagu cabsiin marka si tartiib tartiiba baakirihi lagu siin xuduud sharciga iyo mawaasiin sharcigana waa laga tallaabsan waa laga booda annabaa lagu diyaariyey inaad ka boodo halka aad gasho allah mustacaan marka masaailka qaab sidan oo kaleeta oo waxyaaba loo dhiga wuxuu yidhi awjuhu shabaha ka dhexeeya xuruubta reer beni umayo iyo xuruubta muslimiinta ka taagan soomaalida ka taagan waxaana wax badan baan ka soo hadlayo ree beni umayo dagaalka laysku hayay qaar dhaqaalaa la isku haystay qaarna xukum iyo jagaa la isku haystay qolo dawlad islaami aan difaacaynaa bay lahaayeen hadda sooma jirto qolana waxay lahaayeen nimankan waa faajiriinoo xaquma laha qolo waxay lahaayeen mutaqalibiin baan nahay qolana waxay lahaayeen ma tihiidin oo halkaa maydi aan gaarin bay lahaayeen qolo walbana wejiga qeyl sharci ah bay raadinaysay wadaad fatwoodana way daydayanaysay intaasi waxay kamid tahay awjuha shabaha ka jira xagg iyo xagga ka jiray kamid tahay marar badan waxaa ijtihaadaya dad aan ahlu ahayn inaga ma ka jirtaa marka masaladu awjuh shaba badan baa jira laakiin waxaa la yidhi allabiib iyo fom ishaarada inta aan kuu sheegayba ka ka yar baaba kugu filay xizbulislaam iyo xarakada shabaabka iyo xukuumadda kumeelgaarka iyo ahlusunna waljamaaca ahlujtihaad ma yihiin maxamed masalada horaan oga soo hadlay su-aala horead maalin hore weydiisan bay masalada dadkaa iyo waxaan ka iri ku jirtay wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibni ashcaf waa ahlu naar ma la oran karaa maadaama uu isdilay de waa ahlu naar inaad tiraahdaay ma banaana sababtoo ilaahay inuu cafiyi doono iyo in kale war uma haysid camalka uu sameeyey camal naar lagu mutawaayah oo qaatilu nafsihi xukunkii unbuu qaadan nabigana alayh salatu asalaam xilligiisii waa kii nin gacan intuu isgooyey dhintay ee ninkii rayaal lagu arkay isagoo gacantii duuban oo la yidhi ilaahay wuxuu kugu sameeyey riyada nabigaa loo sheegay saasay daliil ku noqotay oo uu yidhi ilaahay waa ii dhaafay gacanta duuban maxay tahay waxaa la yidhi buu yidhi ku wanaag kuu hagaajin mayno kuu samayn mayno waxa iska goysay nabigu wuxuu yidhi allahuma waliyadayhi faafir ilah gacminta antiina u dhaaf ninku marka ma gaaloobin nimaan gaaloobin dembigu uu sameeyeyna xaq bini aadam ma aha waa fii xaq illaahi ilaahayna in allaha yakfiru dunuuba jamiican saa darteed haddaad waa ahlu dhahdo waxaad khatar ugu jirtaa inaad noqoto man da ladii yata'allaa calaya ninkuu nabiga ilaahay subxana wa taala xadiidkii nabiga ahaa wallahi laa yakfir llahu lifulanin macnaheeday noqon ficilku sameeye sax ma aha waana isdil ficilkii naar lagu geli jiray waayahay saynu soo sheegtay isagu ma geli doonaa allahu aclam ilahay mashiiadiisay u taallaa hawshaan hawl innaga inoo taalla badda inaadan gelin baa kuu fiican wuxuu yidhi qoladii xajaaj la dagaalamay ma ula dagaalameen mise fasaadihi way isugu jireen qolya xasaad faasafaasid ah oo faajira u iyo qolyo nin kaafira u arkayey waxaa kamid aha saciid ibnu jubayr waxaa la yidhahday limaa kharajta ala cala alxajaaj maxaad ugu baxday wuxuu yii wallahi maa kharajtu caleyhi xataa kafar ilaa uu gaaloobay kuma bixin buu yihi rag badan baa qabay raggan qabi inuusan gaal ahayn dagaalka dhinaca ka galayna waxaa kamid ahaa camr ibnu sharaxiil shacbi iyo maxamed bin sirin xamshar darajo weyn baan ka lahaa uu qadarin jiray waa la isjiitay si laygu waday baan xagga galay waa kale inuu agtiisaba joogo darajo weyn gala inuu sagaal agtiisaba baad garan dadku waa kala duwanaayeeno ijtihaadaad kala duwan baa la qabay wuxuu yidhi ma ma noo faahfaahin kartaa sidii kacbada loo duqeeyey taas haddii munaasabad kale haddaan kaga hadlu maa faahfaahin karaaye intii madaafiic la rakibay baa madaaficdii lagu riday kacbadu gubatay lakin hadda kacbo gubatay soo naagu dhihin waad xurmo weyn tahay laakiin qofka muslimkaa kaa xurmo badan muslimiin muminiin oo saxaaba iyo ahlualjanna oo lalaayi baa kuusoo sheegay kacbadu waa qasiya lacala munaasabad kale inaan kaaga sheekeeya laga yaabaa waxaad iiga warantaa waxaan ahay arday waxbarta jihaadkana waan jeclahay jihaadka in la jeclaadahay asalan waa ususha shariicada wax kamid a ah. man maata walam yaqzu walam yuxadid nafsahu bilgazwi maata wafiihi shucbatu min nifaaqin buu nabig alay slam yihi ninkaan jihaad gelin naftiisana jihaad yaa gala mar inaad gasho u sheekaynin laakiin macnaheedu ma aha mid fulaa inaad gasho jannaduna kuma xirna inaad gasha kuma xirna oo nusuus badan bay leedahayo markii macaalim fi ariiq aan ka hadlayay baa nusuusteeda ka hadlay marka ma waxabaan bartaa mise jihaadka baan aadaa in aadaayo way badan haddii uu jihaad jire jihaadku cilmi buu ubaahan yahay dadkiisana xobar u baahan yahay cilmigii sharcigaha intaad barato hadhow iyagana wixii xalaasha iyo xaaraamta ahaa iyo wixii aacada iyo macsiyadaha kala bar in qori qaado badan waa la helin marar badan laakiin cilmigii sabirkiisaa ka dhib badnaaday nufuustii kaga adkaaday inay dagaalka iyo leeqaha u sabraan waxa uga fududaatay halkan wuxuu yidhi al-shabaab ma ku ogtahay rag ahlul ijtihaad ah anuu wax badan kama aqaano ninka hoggaankooda ana ma aqaano laakiin inta aan aqaana nin ahlul ijtihaad oon aqaana ma jiro kuwaanan aqoonin ma jiraan waa dhici kartaa aniguna ilaahay ima dirin oo raqiib igama dhigin inaan iyagoo dhan intaa wada kontaroolo dabagalo kan muxuu yahay mid walba xugum aan saaro ilaahay ima dirin inta aan aqaana wax ah kuma ogin laakiin ragaanan aqoonin waa jiri karaan sufiya iyo shiica maxay ku kala duwan yihiin shiicaduusan muslimiinba shiicadu in muslim iyo in aan muslimiinba way in zaydiyiinta iyo nimanka labada waa muslim laakiin nimanka raafidada iyo iraanta iyo muslim ma aha haddaad faahfaahinteeda rabta silsilada waa hore sigiiska aan kaga hadlay baa jirta dhowr iyo toban cajaladooda oon caqaaidkoodii usuusheeda keenaye intaa waxa qaba hadday muslim noqon karaan dib ugu noqo aanse kuu sheegay qur-aankan qur-aan ahaan uma rumaysna diin iyo caqiid ahaan suufiya shiice maxay u kala duwan yihiin suufiyadu shiicada wax yar baa kaga soo neefsadaye shiica maaha waxay usushay ku kala duwan yihiin waxaa kamid a saxaabadii baa kamida iyo mawqifka laga istaagayo kitaabka qur-aanka ah kamida waxoogay awliye la baryi iyo qubuur bay iska soo yarahagalaane ragga ragga aad haugu sii riixin maxaad codsi muxaadaradii suufiyada asbuuca dambe nooga dhig nimankaas aadagu xiisaysantaha umalahayno ciil badan baad u qabtaay iyaga iyagaaba hadda haysta baa iska daysita wuxuu yidhi dagaalka soomaaliya ka socda xorogu tawiil miya su-aasha waan kasoo hadlaan u malaynaya marar badan baan kasoo jawaabay su-aalahaan kasoo jawaabay maxaad igu soo celcelisay waktigiina waa dheeraaday waxaan ku su-aali ka waran koox islaamiyiin oo gacanta ku haya dhul ay ka taliyaan haddii ay ku xadgudbaan wax sharciga islaamka ka tirsan sida dilka muslimiinta iyo in ay banaystaan xoolahooda ma kula dagaalami karaa adigana dagaalkeeda sii badisun baad rabtaa soo ma aha hadday islaamka daahirkiisii ku dhaqayaano dadka oo maa aqaamuu fiikum kitaaballahi ay tahay waxba dhiig iyo dagaal ha sii badinine ha la isaga sabro jawrkooda ha la isaga sabro sidaas sidii ahaan jirtay weeye aan la dagaalanana waa wixii inta dagaallayn kasoo sheekeynay keenay weeye dhiigga badan keenay de kuwan waa sheekh kun waa khudbooyin su-aala maahan umalayn waraaqa buuxa kuwan oo kale kuwan waa labada bogwey marka kuwan saddexdaa dib baan ula tegi dib baan kasoo akriyaya hadda su-aal ma intaan akriyayaaba su-aalo badan la dhaafi karaa hadda kadib su-aasha ikhwaani soo kooba hadday qiso ka sheekayn tahay iyo qisadaadi in laga hadlo oo la cilaajiye ay tahayna si gaar ay ku fiican tahay de intaan akriyayna dadka kale xuquuq bay leeyihiin wuxuu yihi dagaalka hadda muqdisho ka socda ma laga qayb qaadanayaa dagaal sideeha ka socda labadan maalmood safar baan jira oo networka waa ka maqnahay dagaalku hadduu daguul gaalo lala dagaalamaya gaala raac yahay ahsal ahaan waa laga qayb qaadan karaa laakiin saa inuu yahay xaqiiji dawladda sharcigeeda uu yahay dastuurka dimuqraadiyadda ah ee gaalnimada gaalnimada magantana u ah gaalada su-aasha waxaan umalanaya dawladdan toban jeer baan ka soo hadlay waxaan hadalada hadalladaydii hore maad ku noqotaa fiican boqol jeer muxuu ku sheegaya sawadaadkii ku tilmaama inay dawlad islaamiya tahay wadaadkaas xukunkiisa muxuu yahay waxay ku xiran tahay isagu inuu ijtihaado masalada sideedaba taqyiiminteeda iyo daruufkeeda dawladdani laba weji bay leedahay masaailku maanan doonayni inaan galo laakiin mararkiina su-aalaheena qaarkood masaa'il tafaasiil aad igelinaysaan dawladdani laba weji bay leedahay weji wasiiradeedii iyo baarlamaankeedii islaam ah lagu dhaqmay ku dhawaaqday soo ma miscanaa sameeyey wejina dastuurna way wadataa dabaqyadii gaaladana waa ku jirtaa diintaan dabaqaynana tii gaaladu necbayd ma aha bay yidhaahdeen iyaga laftootaa dabaqayna tii daacadda ahayd ma ahana iyagaa afkooda ka yidhi dastuurkii iyo chartarkiina weli ma bedelin labadaa weji waxay u taallaa masaladii dimaada oo kaleeta weeye ninka xukumayaay waa inuu ijtihaad ahal u yahay oo uu xukumi karaa waa inuu ijtihaad ahal u yahay oo uu xukumi karaa ninkaan ijtihaad ahal u ahayno wax badanoo lagu dirsanin daqsi wadkii galay ha noqonin oo dab dabkulul ku dhacay ninka ijtihaad ahal u ah ijtihaadkiisu khata iyo sawaab buu noqon karaa isagana macduur wey ninkii wax iska xukuma xukunkiisana uu khata noqon kara usuul sharci iyo diinna aan ku salayna isagana alaa kuli xaalin waa madmuumun masalatu dimaai mawqifkeedii un bay mas'alada na tegi marka masaailkaas cudurdaar ma mise malaha shubah in la zuuriyo u baahan ma jiraan mise malaha masaailkan haddaan daahira aslu tawxiid ilan mas'alada cudurka leh ma aslu tawxiid iyo furuuc baan u kala qaadnaa sida doctor cabdilcaiz qurayshi kitaabkiisa shubhaatu takfiir uu ku qoray aqwaal badanna uu kusoo guuriyey masla cudri baan dhinac waa marinaa sida audr alcudru biljahli caqiidat salafi ninka qoray uu ku qoray ma masaail aahira iyo khafiyaan kala qaadnaa sida saaxibu caarid jahl jahli iyo alcudru biljahli taxta almanjhal sharci ay qoreen maanaa masaailku waa masaail baaxifiintii kutubta iyo maktabadaha dhexgelayay baa qoorta iskula jira hala iskula jira haddaad masaail aahira tahay tani aahir ma tahay bictibaari zamaani wlmakaani ma tahay mise maaha maxay yihiin shubha la xiriira waanu ninku ahl iyo mustahal intuu yahay wixii uu kala fiirin karaa laakiinna waxaa nagu badan idaa qaala alxadaami fasadiquuha ninku nin buu jecel yahay wuxuu yihi ugu dhantahay waxa kale hadii xagga akrida boqol iyo afariy tobankaan aqaanaa haddii boqol ku yidhaahdaan ka akrisan maayaa ka adagti wey mana wax iska soo jiri jiray taa hore waxaan ku idhi ima aha noqonin marka ninkii ahlu ana waa xukumi karaa hadduu xukumo ku qaldamana macduur buu noqonayaa ninkaan ahal u ahayna inuu xukunka iyo baabkaa gala ma aha waxaa labaadan ahayn dadkii ku ijtihaaday adigoon adigu ahal u ahayn inaad kala xukunto ahal ma u yihiin miso ma aha nin baa wuxuu leeyay hebel inuu ijtihaado ahal uma ahayn isaga ma garanayo waxaa loogu noqdo isaga laftiisa ma garanayo maxaa ahal loogu noqdaa ma oga haddana wuxuu kala xukumi hebel ahal buu yahay ijtihaadkiisu waa sax iyo hebel ijtihaadkiisu sax ma aha mataa taxkum alay baynahu gobol kale xukumhaysa adigu maba kale xukumi kartid maxaa ijtihaad ahal loogu noqda haddaad tidhaahdana gadaal buu u gurana madaxu xoqani marka ahwaada markay sidan oo kala dhacdo alabat lahwaa baa badata ninka limuqtadaa hawaahu buu iska hadlaa wuxuu yidhi waalidkay waxay rabaan inaan la joogo meeshay joogaan waxbarasho ma leh waxayna igu dhaheen waan kuu ducaynaynaa ee nala joog marka ducada maan qaataa mise waxbarasho baan iska aadaa baadiyeyna baadiyana way joogaan waxbarashadu waa laba qaybood hadday qadarkii furuudul acyaanka ahayd oo tawxiidkii iyo salaadii iyo soonkii waxay kaaga asaxayeen barashadiisa tahay barashadaad hormarin oo xaqullaahi furuudulacyaanka laga hormarin xaqa waalidka intaa haddaad meeshaada ka helaysa ama aad baratana xaqa waalidkaada dayci iyagaad u tegey barashada inta fardu kifaaya iyo sunnaha ah xaqa waalidka oo farducaynta ah laga hormarinayaa kadibed adigu xaaladaadu kee tahay adaa garan kara dawladda shariifka taa horaan oga soo hadlay labadaa qolbaad ukala safantihin waa ina arkaay waxaan gadaa bariis haddii aan ka bedelo magaca oo aan ku gada magaca kale maxaaraamba waxaan u malaynayaa magacii hore waxaad ku nacday baa jira dadkuna ay ku yaqaanaan oo aynan u gadanaynin magacan aad u bixinaysaa kalena wax lagu jecel yahay oosan beriis ku ahayn baa jira dadka haddaad wax qarinayso ood ishi meesha ku jiro nabigu wuxuu yihi man ashanaa falaysa mina haddii khayaaniya masuq maasuq ku jiro wuxuu yihi helayn wax ku jiro maxaa habeenkii loo tabaa bu yii nabigu nin raashin row ku da kii qoyay hoosta mariyey kii ingegnaa korka soo mariyey buu soo maray gacantuu musaa u geliyoo qoyaan bay taabatay wuxuu yihi maa hada yaa saaxiba acaam ruuxan maxay tahay markaasuu la roob baa ku dhacay o qoy markaasuu wuxu yihi man ashanaa falaysa mina afalaa jacaltahu fawqa acaami xataa yaraahu naas qofka gadanaya hadalkee kor soo mari marka ceebta inaad qarisa lama ogola haddaba haddii waxaan aad wax qarinaysa oo musuq maasuq meesha ku jiraayay diin ahaan ma banaano mushaarka aan ka qaato ma xalaal baa mise waa xaaraan mushaarka aad ka qaadato ma beriiska nooca aad u gaday haddaad wax ka qaadato dee camalka aad samaysay wixii qadarkiisa dhigmaa xaraama mise mushaar meel kale aad ka qaaatay meelaan garanayni de xalaal iyo xaraam inta kuma dhihi karo meesha soo caddee halkan waxaa jooga buu yidhi ummadda jihaadkii waa ka dhacay dad leh maanta waayo way ka cajistay arrintaa maxaad ka qabtaa masaxba masalada waa min masaail waalida ijtihaad waalidaa weye jihaadku waxaa ahar axkaamta shariicada guud ahaan ku leh qudradii istiaacada istiaacadii iyo qudradii ma jirtaa mise ma jirto waa masaail ijtihaad geli kara anigu waxaan qabaa ijtihaadkaasi khata inuu yahay laakiin qofku ahal hadduu u yahay waa macduur waana wuxuu dhihi karo macnaheeduna qofka inuu jihaad diidan yahay maaha hadduu yidhaahdo jihaadkii imkaanaadkiisi iyo awooddiisii ma lihin saas darteed waajib kastoo shariicada ilahay wuxuu yihi fataqu llaha ma statactum salaadii haddaad ka cajistood keli weyda kaa dhici mayso soonkii haddaad keli weydana haddaad soomiba keli weyda saqata un kaa dhici wixii bedel ah la raadin qofku haddii uu axkaamtii sharciga ama shaksigii ama jamaacadii ay awoodi weydo oy xaqiiqadu sidaa noqoto saqata alxukmu axkaamta shariicadana bilistiaacay ku xihan tahay laa yukalifu llahu maa laa طaaqata lanaa bih idaa amartukum bimrin faatuu minhu ma staactum istiaacadii way jirtaa iyo ma jirto waa masale ijtihaad iyo taqdiiraad kala duwan geli karta marka laakiin uluwi iyo dulmiga waxaa kamida ninka sidaa yidhaahda ijtihaadkiisu uu noqdo war xilligan ummaddan aaqadii ma laha ummaddan wax kuma keeni karta dagaal aaqadii malihiin oo caajiziin baan nahay si kalean wax ku doonana ama isticdaad aan gallo ama xilligaan awood yeelana aan gaarna yidhaahda jihaad buu diidan yahay in la yidhaahdo ijxaaf iyo dulmi wey dawaa'iftuna markay isku dhacaan way isdulmiyaan marka weligaa insaafka iyo cadliga lagama tago ninka ijtihaadkaagu waa khata dhe haddaa daliil aad ku takhtiyayshayso laakiin wuxuusan dhihin dusha ha ka saarin waa ijtihaad jihaad ninkii inkiraa u gaaloobay adna ku talagalaygaaga laazimkiisu ninka jihaad buu inkiray markaad tiraada waa gaal baa tiri war ninka maxaad ugaalaysa markuyaan ma gaalaynin bu leey way hadalkiisa macnihiisa ma garanayo marka erayo badan oo dadka un la ysaga tuurayo ama suuq isaga saarkaa ha layska ilaaliyo salaan kadib gaalaysiinta dadka nawaaqida ku dhacay ma lagu noqdaa khawaarij way dhici kartaa markii qof naaqad ku dhacay la takfiirinayo waxay u baahan tahay shuruud iyo mawaanic in la eego bay u baahan tahay masaladana masaailkan kala soo hadlayna ay gelaysaa ficilka iyo faacilka in la kala qaado haddii shuruudiisii ay u dhamaystiran tahay mawaanicna aynay jirinna xukunkii falkiisa iyo qawlkiisa ee naaqadkahaa buu qaadan haddii uusan cudurdaar yeeshana qawlkii iyo ficilkiina kufri bay noqon isna macduur buu noqon kadib wixii imi iyo dembi kale uu yeeshaba nusuus badanna way tilmaantay laba baabkaas waxaa loo ogol yahay inay galaan dadkii ahal u ah hadday galaan dadaan ahal u ahayn waxaa lumaya horta naaqid waxan ma yahay baa lumaya ama asalkiisii ma yahay ama kayfiyadiiy qaabku u dhacay naaqid ma yahay baa lumaysa nimaan ahlu ahayn baabka hadduu galana ficilkii iyo tasarufaadkii khawaarijtuu gelayaa khawaarijtu waxbay takfiirin jireen ahlu sunna iyo aimaduna dad bay riddo iyo kufri u layn jireen laakiin waxaa maysada kala saaraysaa waxay ahayd qolana ahlu cilmin wa cadlin bay ahaayeen qolana ahlu safahin wa jahlin bay ahaayeen ninkii ahlu safah waljahli ah ee dariiqaa galaayay alaa ariiqati alkhawaariji wey ninkii ahlulcilmi walcadli dariiqoodii qaada oo ku ijtihaadana ijtihaadkiisu bayna asawaabi waalkhaai buu noqonayaa laakiin ariiqat lkhawaariji ma aha marka in lagu noqon kara automatic waa lagu noqonayaa kuma dhihi karo laakiin way dhici kartaa in lagu noqdo saailkan kale wuxuu leeyahay qofkan su-uul wuxuu leeyahay funuunta islaamku way ugu badatee qaar mayay tilmaami kartaa ko hadday funuunta islaamku kugu badatay daaqadeedina aada haysho cilmiga usuushiisa baro luga alcarabiya asaaskeeda naxwada a ka baro sarfiga iyo balaaqada iyo adabku gadaal bay ka yimaadaan lakin wanaxwu awlaa awalan an yuclama id kalaamu dunahu lan yufhama wax walbana muqiim alsuni baa ugu fiican naxwadu asaasiyaadkay kamid tahay si taraakiibta carabiga aada u fahanto cilmigii usu usuusha xadiidka iyo qur-aankana baro usuusha fiqigana asaasiyaadka ka baro usuulu cilmi lxadiidna asaasiyaadka ka baro si qur-aanka tafsiirkiisa iyo xadiidka tafsiirkiisa aada u fahanto culumta maqaasidana afar xooga saar qur-aanka tafsiirkiisa axaadiidta barashadooda fiqhiga kutubulfiqhiga ah waxaad ku afraysaa siirada nabiga sala allahu alayh alih wasalam intaa xooga saar inta haddaad meel geyso markaa kadib baad kasii gudbi doontaa insha allahu tacaala waxay nooga sheeg dagaalkii dhex maray xajaaj iyo cabdullaahi bnu zubayr taana qisadii maka duminteedii noo sheegtay oo kaleeta wey laba su-aalood su-aasha koowaad waxaa meelaha qaarkood ibnu cabaas laga wariyey hadduusan cumar mutcada ka reebin maa zana ilaa shaqiyo arrintaasi makaa maka asaxday khudba sireedka iyo mutcadusi maxay u kala duwan yihiin ibnu cabaas riwaayadan asaxday ma asixinaaba inuu madhabkaa shuduudka ee jawaazulmutca a ah qabay lidaruura wax ka sugan wey arrintaasna rag badan bay dhex hadal la adag cali bn abi aalibna wuxuu ku yihi inaka rajulun taa'ihun ibna cabaaso nin wareersan baa tahay cabdullahi ibnu zubayrna xilligii khilaafada waayey wuxuu ku yihi carar wakaasee samey haddaana ku rajminin waa arki doontaa mawaaqif baa rag soo kala martay madhabka wuu qabay ereygan inuu yihi hadda ma xasuusto mutcada iyo khudba siriya maxay u kala duwan tahay mutcadu waa guur muddole bil baan isqabaynaa laba bilood baan isqabaynaa oo lagu heshiinaya wey midka intii dhamaatana firrix la kala yaacayo mutca taasaa la yidhahdaa khudba siradana laba wejibay yeelataa in uu meherxad yahay khudba siradu inuu meherxad yahay oo waalid weligii lahaa lagala dhunta baashii tii habeenka dhaweyta xog waran aan kaga hadlay tii xog waran aan kaga hadlay oo kaleeto kolaba waktiya dambaan xalaqaad kale xog warana ka hadli doonaa abwaab kale ku saabsan insha allahu tacaala kuwa saxara iyo qolyaha tuugsaday iyo xog waran baan xaqaaq idin soo horurin doonaa habeenaada xooga yar daashan baan laakiin kuwa idin sheegi laakiin khudbasiradu mid kalena waa noqon kartaa in weligii la maro laguna heshiiyey in la qariyo nikaaxu siri la yidhaahdo yaan la isheegin oo gabadhiina uu ku yidhahda markii warka aad sheegtee la maqla waad furanta inaan warka la maqlin islaan kale u leeyahay iyo dana kale iyo waxbuu ka cabsanaya waxbuu qarinaya laakiin weligeedii wuu weydiistay way dhici kartaa marka laba isku baaba maaha su-aasha kale wuxuu leeyahay xadiid kale taraktu fiikum shay in tamasaktu natadil bacdi abda kitaab allahi wasunati walan yaftariqa xataa yaridil calaya alxawdu xadiidka qaar waxay leeyihin culamada qaarkood xadiidku kitaabullahi wa ahlu beyti wey labada riwaaya way jiraan ahlu ama citratina way jirtaa xadiid kaleo wuu jiraa isagana laakiin tafsiirka xadiidka ahlu beyti iyo citrati waa xadiidkay nimanka shiicadu si qalad u fasireenoo faahfaahintiisa haddaan munaasabad kale kaga hadlaan ka hadli doonaa lakiin labada riwaayaba way jiraan wuxuu yihi ma la odhan karaa dagaalka u dhaxeeya shabaab iyo suufiyada waa dagaal ta'wiil kan horjaasha horaan uga soo jawaabay su-aalihii hore ay ku jirtee dib ugu noqda laba nin oo min saddex su-aalooda baan kusoo gabagabaynayaa mid waa sheeko dheer wey kuwii dheeraabaan agga gediyon ka tegay iska xaggaasaan gelina munaasib waa laba bog laba bog wey m iska dad laba bog maan akriyi karaa hadda oo soomaaliya anigan af soomaliga aad uma aqaan wuxuu leeyahy xajaaj markuu dilay saciid kadib sidou ku dhintay de xajaaj wuu xanuunsado waa dhintay dhiig iyo meel ba wax ka gaaray iyo qaar bay kutubta taarikhdu qoraan laakin de waa xanuunsaday gooshiisa calaa firaashihi buuna ku dhintay isagoo leh gabay tirinayoo leh ilaahu dadku waxay leeyihiin xajaaj xajaaj bay dheheen buui wuu dhiman xajaaju hal yarjul hal yarjul khayra oo aakhara waxaanaynas khayr ka rajeynayba inuu jira ad moodaysaan ilaahayow waxay leeyihiin buu yihi xajaaj waad cadaabi ilaahayow yow gacanta wax kuma hayaane ano adu gacantaadunbaan hoos allah hadalla saasoo kaleeta isagoo ku geeriyooday xasan albasri baa la weydiiyey may nin culimada kamida la weydiiyey war ninka allahuma akfir lii bu yii markuu dhimanaya ka waran baa la yihi taas unbaa laga yaabaa bu ilah inuu ka aqbalo aaduma xasuustay nin kaleo xasan albasri mise nin kalu ahaa baa loo sheegay kadaba bui ilaahay ka aqbali maayo intaasoo dhig muslim inuu qabaayo inuu soo sheegtay aan laga aqbalaynin ka waxba laga aqbali maayo ma jira ma jirtaa in xajaaj qur-aanka ku sameeyey jus jus iyo xisbi maslada masale khilaafiya wax ka jira weeye xuruufta carabiga yaa dhibceeyey iyo tan kale yaa sameeyey laakiin wax ka cajiibsano uu lahaa xajaaj qur-aanka waxaa ahaa qur-aan waa qur-aan akhris badnaa laakiin hadduu aayadda hore xaraf khaldo ta dambe carabiyada suusan u laaximinin hadduu rabo wuu ka tegi jiray xarfo qur-aan oo kasooga tegi jiray waxaa la yihahda alcaadiyaad buu akriyey weligii erey carabi oo laaxina laguma qabanin carabi laaxina inuu sheegaa uga dhib badnayd aayadda inuu laaximiyo taasaa wa dhib badnay ase saasuu qur-aanka ahaan jiray wuxuu akriy alcaadiyaat ina rabbahum bihim yawmaidin lakhabiir buu soo gaaray ina marka lahoos dhigo khabarkeeda laan baa gasha laakiin anna marka la kor dhigo khabarkeeda laan ma gasho ana rabbahum buu akriya markale ka qaldantay bihim yawmaidin markuu joogo buu wuxuu gartay anna hadduu akriya laan inuu gelin laaxa tahay khabiir buu yii laankiiba ka tegay yihahdaan waa hadday qisadu asaxdo wuxuu ihi ma jirtaa in markuu dhintay xajaaj wiilkiisu yidhi yaan maydka aabbahay la liixin ee toos ha loo wado oo ay dadkii yidhaahdeen salaamun cala alxajaaj qisadaa ma xasuusto laakiin saaxiibu simt nujuumi laali wuxuu ku sheegay taariikhdiisa inuu basra ka soo tago xaj soo aaday oo wiilkiisa uu dhiibay oo dadkii intuu shiriyey uu yihi waan tegay wiilkaygaana idinkaga tegay waxaanan u dardaarmay bikhilaafi maa awsaa bihi nabiyu likhaliifatihi nabigu dadku magacaabay wuxuu u dardaarmi jiray fil ansaari u dardaarmay wax ka duwan baan u dardaarmay nabigu wuxuu u dardaarmay buu yihi ninkii isaga ka dambeeya reer ansaareed an yaqbala min muxsinihim wayatajaawaza can musiihim ninkii qaldamana inuu iska cafiyo kii wanaag sameena ka aqbalo anuu waxaan u dardaarmay bu i anlaa yaqbala min muxsinikum walaa yatajaawasa can musiikum hadal baad dhahaysaan bu yihi cabsi aad iga cabsanaysaan baa nagu dhiiraadihiin marka waxaad dhahaysaan buu yihi b below nagula joogay bale ka daran inuu nagaga tegay baad dhahaysaan bu anna waxaan idin leeyahay bu yihi bisa muqaamu macakum wa bisa firaaqukum saastaan idin lehe ereysaa macnihiisu ahaa buu leeyahy qisadaasaan xasuustae wiilkiisuu kula dardaarmay inuu aabihii kasii kacan kululaado uga daraado intaasaan xasuustaa ma jirtaa in uu qur-aanka ku hadli jiray xajaaj taa ma xasuusto laakin de nin carabiyadu isaga fududahay buu ahaayo inuu dee qur-aan lagu sheekeeya raabic alcadawiya waxa laga sheegana wararkaa warar ahaan banaanayn wey hadalkay qur-aan baan ka dhigay waraabi alcadawiya laga sheegaay qof lagu ammaano qur-aan umagu jawaabi jiray warkaas ammaan fiican oo saxa ah maaha maxay ku kala duwan yihiin dawladda muqdisho ka jirta iyo tii ka horeysay diin ahaan iyo maslaxad ahaanba horta maslaxad ahaan ra'yun baa idin kala mid ahayo de aayad ma aha ra'yiga aan maslaxa u qabo nin walbana sibay ula muuqan kartaa dhinaca diin ahaan wax badan ay hadda ku kala duwan yihiin maalka midun baa laga qaaday mid kalena meeshii waa la geliyey ilaa iyo hadda markii hore inay wax fiica badan kaga duwanaadaan baa rajo badan laga qabay laakiin markii dambe de meeshii unbay isaga dambeeyeen hadda wax diin ahaan ay kaga duwanaadeen ima muuqato maxay ku kala duwan yihiin ninka dawladdaas kor a kusoo sheegnay madax ka ah midka taageersan ee dadka ugu yeeraya de nin baa mid baa taageersanaaye dadku sababo badan oo wax loo taageeraa jira soomaaliduna asbaab asaasi ay leedahay ninka iyo ninka taageeradiisa qofku waxbay ku kala duwanaan kartaa dad culimo ah nimay si wax ugu sheegeen hadalla maalma la yidhina ku hodmay oo ku sirmay baa jiri kara iyo dad meesha ka muuq muuqda ku sirmay baa jiri kara oon waagii hore sidaa loogu sirmi jirin makiidada iyo makriga labada marxalo uu kala khatarsan yahay magacii magac culumaa laga dhigay magacyadiina diin baa la xukumi baa la yidhi xaqiiqadiina wax badan iskama bedelin qofku in muuqaala hoos arkay wax waa ku dagmi karaa oon markii hore jiri karin wax jiroo muuqaala ninkii ku dagmana waa ka cudurdaar sahlanaan karaa ninkii waxaan jirin isagu maryo saara taan baan u malaynayaa in waxuun la dhihi kara amay saaman yeelataa iyagoo acmaashooda hawlaha ku jira say noqonaysaa inay cudurdaar yeeshaanoo jahli iyo waxyaaba kaliya cudurdaar looga heliyo in kaley taallaa laakiin mid baan kuu sheegi acmaashooda ilaahay inuu aqbalaya in kale anay aygana uma taallaa adi aniga waxaa inoo yaalla wixii diin ahaan khalad aan aragno war waxa waa khalade iska daaya aan dhahno dadkana wanaagu ugu yeerno acmaashoodu say noqono ilaahay ma aqbali oo xaggaa ma tegi dadka isu daa iyagiyo rabbigood rabbiba hadduu doonana ka aqbali ciddii agtiisa cudurdaar ka yeelata ciddaan ka yeelan inaan ka aqbali innaga fii daahiri sharci wixii khaladana aan tilmaano wixii saxana aan tilmaano oo innaga lafteenu ijtihaadkeenu sawaab iyo khata noqon karo laakiin ilaahay wuu aqbaliya aqbali maayo ninkii de lawxulmaxfuudka intuu jalleeca daalacanaya ama suxufta malagga loo soo diray maqbuul iyo marduuda ku taallaa arkayahay dadka ha kala xukum anu kolba indhahayga iyo aragtidaydu halkas aagaasma gaarto anu soo arag waxaan loo dayn karaa waxaan isku dayi karaan ubaa nimankii dhihi jiray ii intaan fadhiya lawxulmaxfuudka aan ku eegay kuusoo fiiriya saa u jalleeci jiray nimanki ma halkaasa ku dayna subxaanaka allah alxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta sawratu atubu ilayk